alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii aadaabu daaris walmudaris khaasahaan waxaynu joognay aadaabu lmudaris ayaynu joognay gaarnimo waxaynu ku jiray adabuhu fii nafsih ayaynu soo marnay waxaan tambiihinaynaa wa taskiyatu nafsi waa laga yaabaa dadka qaar inay ishkaal geliso waayo waxaa jira taskiyatu nafsi qofka laga rabo iyo taskiyatu nafsi qofka loo diidan yahay marka tala diidaya waxay tahay waa inuu qofku is-ammaanaa la diidaya falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa laakiin naftiisa qofku inuu dahiro oo xumaanta ka dahiro oo la yimaado wanaagyada iyo taacaadka la yimaado oo muxaramaadka ka dheeraado wa taskiyatu nafsi fiican qofkana laga rabo saas weeye adabuhu fii darsi alqismu athaani qaybta labaad wuxuu ku saabsan yahay adabuhu fii darsi aadaabta uu la imanayo mudarisku darsigiisa gudihiisa uu kula imanayo wadalika an laa yazaalu mujtahidan fi lishtigaali bilcilmi qiraa'atan wa mutaalacatan wa tacliiman wa mubaaxasatan wa mudaakaratan wa tasniifa taasina waxay ahaatay wa an laa yazaala inaanu ka zuulin oo ka bixin oo ahaado mujtahidan mid dadaalaayo inuu ahaado oo ku dadaalaya fi lishtigaali bilcilmi mashquulka uu cilmiga ku mashquulaayo inuu ku dadaalayo inaanu ka bixin ee mid ku sugan ahaado qiraa'atan xagga akhrinta wa mutaalacatan xagga taalacashada wa tacriiman xagga barista wa mubaaxasatan iyo xagga baadhista uu masaa'isha baadhaayo wa mudaakaratan iyo masalada inuu markaa cid markaa isla sheeg sheegayaan oo ay isku celcelinayaan ay kala faa'iidaysanayaan almudaakara masaladii bay kala faa'iidaysanayaan oo isla markaa ay isweydweydiinayaan wa tasniifan iyo xagga markaa qoraalka mid walba ruuxii mudariska waxaa laga rabaa cilmiga inuu wado waayo cilmigu waa fara ku hayn hadduu cilmiga qofku maqaam baa ha ka gaadhe hadduu markaa ka mashquulo oo inuu sii kororsado oo cilmiga ilaaliyo oo xafido oo uu markaa ku celceliyo hadduu markaa iska daayo intuu yaqaanayna waa ilaa ilaawayaa cilmigu waa fara ku hayn marka waxaa la rabaa cilmigii qofku inuu markaas sii wado ayaa la rabaa mar walbana ku dadaalo mar walbana uu cilmiga ku dadaalo hadday tahay xagga marka akhrinta uu akhrinayo iyo daalacashada uu daalacanayo mid walba waa inuu sameeyaa barista uu cid barayana waa inuu sameeyaa qoraalka uu qorayo iyo mudaakarada iyo niqaashka kullu daalika waa inuu markaas sameeyaa cilmigu ka kororhsanaya cilmi ayuu ka kororsanaya waxaanay soo gelaysaa tacallumkii marka caalim isagoo abu xataa wax sii baran karaa wa an yastankifa min atacallumi miman huwa duunahu waxaa kaloo aadaabta darsigiisa ka mida an laa yastankifa inaanu ka santaagin oo ka kibrin min atacallumi inuu wax ka barto miman huwa duunahu mid isaga ka hooseeya fii sinnin xagga da'da oo ka da'yar aw nasabin ama xagga nasabka oo ka nasab hooseeya aw shuhratin ama xagga caannimada oo ka caannimo yar aw diinin ama xagga diinka oo ka diin yar bimacnaa tadayunkiisu uu ka markaa khafiifsan yahay isaga tadayunkiis diinka waxaa loo jeedaa isagaoo diinkii islaamka ay wada haystaan ayaa haddana dadku siday ugu dhaqmaan baa dee kale xoog badan ya diinka marka waxaa loo jeedaa tadayunkii baa loo jeedaa qofku laga tilmaamaya ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh xadiiskii maxaa ku so arooray tirmidiga hadduu idin yimaado man tardawna diinahu wa khuluqah midaa ka raalitihiin diinkiisa bimacnaa tadayunahu baa loo jeedaa ku dhaqanka diinka uu ku dhaqmaayo ee diinka uu haysto ee ku dheggan yahay aa ka raallitihiin diinka islaamka waa laga raalli laakiin qofka tadayunkiisa oo camalkii uu diinka ku camalfalayay ah ayaa looga jeedaa diinahu marka dadaalkii xagga diinka mid ka yar waa ka faaidaysan karaa aw fii cilmin aakhar ama cilmi kale kaga hooseeya bal yaxrisu cala alfaa'idati minman kaanat cindahu wuxuu ku dadaalayaa faa'idada minman kaanat cindahu cid kasta ay markaa faa'idadu ka ahaataba faa'idadii waa qaadanayaa oo faa'idadu ku dadaalaya wain kaana duunahu fii jamiici dalik haba ahaado mid ka hooseeya umuuraha dhammaantood mid kaga hooseeya haba ahaadabe wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah sheekhii waxaa la rabaa inuu cilmigii isagoo faa'iidaynaya haddana faa'iidaysto oo istifaada iyo ifaada ayuu labadaba samaynaya waa faa'iidaynaya wuxuu ku dhaamo dadkii waa u sheegayaa waana faa'iidaysanayaa oo wixii lagaga fiican yahay cid buu doonayaa inuu ka qaato ka faa'iidaysto labadii arrin ayuu isku wadaya labadii arrin ayuu isku wadaya waxay culamada qaarkood yidhaahdeen qofku cilmiga maqaam ka gaari maayo ilaahu cilmiga cid walba ka qaato ciddii ka koraysay iyo ciddii la sinayd iyo ciddii ka hoosaysay mid walba uu ka dhegaysto waa mutawaadic cid walba cilmiga waa ka maqlaya waxaa laga yaabaa mas'alo dee shiikha ka qarsoontay inuu marka ka faa'iidaysto ardayda qaar ayaa dhici karta fii bacdi alaxyaan ayaa suuragal marka cid walba waa ka faa'idaysanayn waxaa la soo naqliya ahlucilmiga qaarkood inay ashyaada qaarkood ardaydooda ka faa'iidaysan jireen ay masaa'il ka qaadan jireen yani waxaa dhici karta ardaygii isagoo sheikhii wax ka dhiganaya haddana fanni fununta ka mida in noocan maa kaga fiican yahay xaalka caynkaasa marka ardaygiisa inuu ka faa'iidaystaa waxay sheegaysaa tawaaduciisa iyo isudhulligiis ayay sheegaysa laakiin hadduu yidhaahdo cilmiga cid iga koraysa mooyaane cid kaleba ka dhagaysan maayo dee noocan maa waxaa markaa soo geli karaa nooc kibira soo gelaya marka ciddii ka hoosaysay xagga markaa da'da oo ruux da' weyn baa ruux da' yar wax ka qaadan karo ka faa'iidaysan kara ama xagga nasabka mid ka hooseeya masalan masalanoo kale ka soo qaad sheikhii waa aalu beyt waa qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabada nebiguna dadka kale waa ka mudan tahay waa ka sharaf badan tahay mar hadduu qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noqdo dee dadka kale waa ka sharaf badan yihi dee cid nasabka xagga nasabka kaga hoosayso saasoo kale aan ahayn oo carabta kale ah ama cajamba ah ayaa dhici karta inuu wax ka faa'iidayso ya cilmigana waa ciddii ku soo baxda cilmiga nasab laguma helo cilmigu waxa weeye waa deeq ilaahay qofkuna jiddi iyo ijtihaad buu la iman karaa waana hibe ilaahay oo ilaahay baa bixiya ciduu doono ilaahay baa ugu deeqa a'immada markaa xadiiska marka waxa weeye kutubta waaweyn ee muctamadka xadiiska loogu noqdo allifay alummahaatu sitta mashaayikhda qoray iyo culammada qortay dhammaantood carab ma aha marka laga reebo muslim muslim oo qura ayaa marka carabka ah shanta shiikha kale bukhaari abu daawuud tirmidi nasaa'i ibnu maajah midna carab maaha maskadaa quraysh inay noqdaan laysuu min alcarab waa cajam waa dad aan carab ahayn culamada carabiyeed ee carabiga looga dambeeyo alimaam sibaweyhi haddii marka alkitaab la yidhaahdo oo carabiye laga hadlaayo kitaabkiisay ku dhacaysa maca dalik carab ma aha waa min faris waa min faris yacni saas wey a'imada fiqiga qaarkood carab maaha oo abu xaniifa waa faris yani saddexda imaamee kale iyagu waa carab wey marka waxa weeye ciddii xagga nasabka ka hoosaysay iyo ciddii xagga caannimada ka hoosaysay mid walba waxbuu ka faaidaysanaya hadduu faa'iido markaa yani hayo isagoo aan isagoo kau ka faa'iidaysanaya ka caannimo yaryahay ayuu ka qaadanay ama xagga tadayunka oo siduu diinka ugu dheggan yahay u haystee ugu camal falayo mid waxa weeye aan kala mid ahayn ee kaga hooseeya ayuu wax ka qaadanay ama cilmi cilmiyada ka mid ah cilmi baa laga yaabaa sheikhu inuu ku baacdheeriye cilmi kale ayaa waxa laga yaabaa yacni in markaa cid kaga fiicani ay jirto ya marka cilmigaas waa ka faa'idaysan karaa xataa cilmigu marka waxa weeyaan shiikhu markaa ku sheegnaa waxaa dhici karta masale inay ka qarsoonto ou ka ilduufo masaladaa markaa ka qarsoontay waxaa dhici karta in waxaweeye cid markaa duunahu ahi ay ku baraarugtaa dhici karto ay ku baraarugtaa dhici karta waa ka faa'iidaysanaya bal yaxrusu cala alfaa'idati miman kaanat cindahu faaidadii waa ku dadaalaya cid kastay ka ahaato faa'idadaasiga waana ka qaadanaya alxikmatu daalat lmu'mini ana wajadaha fahuwa axaqu biha xadiisnimo waa loo soo wariyey laakiin xadiisnimo uma asixin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna waa daciif daciif sanad laakiin waxaa loo qaadanaya xikmatu min alxikam xikmo xikmooyinka ka mida loo soo qaadanaya sida mahmaahyada iyo xikamka iyo loo soo qaato saasoo kalea loo soo qaadanaya laakiin nebiga calayhi baa yidhi la alxikmatu dallatu lmu'mini ana wajadaha fahuwa axaqu biha xikmadu waa qofka muuminka ah wixii ka maqnaayo ka lumay weeye meeshuu ka helaba waa ka qaadanaya carabtu waxay ku maahmaahaan khudi ilxikmata min afwaahi almajaaniin waa lilmubaalaqa mubaalaqa uga jeeda xikmada ka qaado dadka waalan afkooda xikmada ka qaado bimacanaa ciddii xikmo sheegtabe aad garatayna waxaasi xikmo tahay iyo wax saxan qaado saas laakiin cidda marka hore loo doonanaayo cilmiga ee loola qastayaa waa inay tahay cid tadayunkeeda iyo waxaweeye marka kalsoonidooda cilmi ahaan lagu kalsoon yahayba ay fiican tahay waxaa kala duwan masalo inay cidi sheegto oo deednada garto masaladaas inay sax tahay marba haddii la ogaado masaladu inay sax tahay cidda tidhi waxba la eegi maaye waa la qaadanaya cidduu doontaaba ha tidhaahda ya midna waxa weeye waa cilmiga cidda marka hore loo doonanayo waa inay tahay cilmi ugu kalsoon yahay man lam yakun bilcilmi waalcadli ishtahar aw xasala alqaطcu falistiftan xadar marka odhanaayo saaxibu lmaraaqi kaan cilmi iyo caddaalad ku caanbixin ama markaa in e, cilmi iyo cadaaladi u sugan tahay aan la qacin oo la goyn maqtuuc inay u tahay falistiftan xadar in la fatwo weydiiya waa xaaraan fatwada waxaa la weydiinayaa waa cid markaa diin ahaan iyo cilmi ahaan loogu kalsoon yahay waayo faasiqa warkiisu marka horu yahay maxalu tabayun in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu saas aawadeed shaytaankii markuu sheegay mas'alo oo uu yidhi marka aayatu kursiga haddaad akhrido shayddaanku u soo dhowaan maayo habeenkaas xagga ilaahayna waa lagaa ilaalinaya markuu nebigu saxgareeyey mas'aladii dee abu hureyre waa qaatay laakiin muxuu ku qaatay abu hureyra inuu sixadeeda ka ogaaday dariiq lagu kalsoon yahay oo ah min ariiqi rasuuli sala allahu aleyh wasalam saas aawadee xujo u noqon maayo ahlulbidca ayaa cilmiga loo doonan karaa xujo uma ah waayo abu hureyre markii hore masalada iskama qaadan ee wuxuu yihi zacama annahu yani markaa wuxuu sheegtay saa iyo saa markuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad sadaqaka wa huwa kaduub markaasay masaladu noqotay masale maqbuula mas'alo la qaadanayo marka cid xumi xataa hadday sheegto mas'alo oo inay sax tahay si kale lagu ogaado looga tegi maayo mas'aladaas cid xun baa sheegtay waa la qaadanaya masalada waxaa loo qaadanaya inay xaq tahay lanna alxaqa casiis xaqa iyo casiis ah waayahay wa anlaa yastaxya min alsu'aali cama lam yaclam waxaa kaloo markaa saaran inaanu ka xishoonin min asu'aali weydiinta uu weydiinaayo camaa lam yaclam waxaanu garanay inuu weydiiyana waa inaanu ka xishoon masale hadduu garan waayo cidda garanaysa waa inuu weydiiyaa istaxyaa yastaxyii oo laba yo-ood laga dhigo iyo istaxaa yastaxii waa laba luqoo fasiix ah laba luqo oo fasiixa ah wey marka wa allaa yastaxya yastaxya ya keliya markaynu akhrino ayaa dabdiga waafaqaysa sida inoo qoran marka waa istaxaa yastaxyii wa allaa yastaxiya min asu'aali iyo inaanu ka xishoon su'aasha u weydiinaayo camaa lam yaclam wixii aanu garanayn inuu cid su'aalo taana waa inaanu ka xishoon ruwiya can amiiri lmu'miniina cumara annahu qaal waxaa laga soo wariyey amiir lmu'miniina cumar ah inuu yidhi man raqa wajhu raqa cilmuh man raqa wajhu kii wejigiisu jilco waxaa loo jeedaa yacni xishooda raqa cilmuhu cilmigiisuna waa jilcaa macanaa qofka markaa xishoodka badan leh aan cid waxba weydiinayn ee su'aashii ka xishoonaya dee cilmigiisii ma hormarayo fasalkuna muxuu ahaa qofku waxaanu garan inuu cid su'aalo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiiya ahlu dikriga haddaydaan garnayn kalaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu xadiiskana waa tii ku soo aroortay marka su'aasha in laga xishoodo ma su'aasha waxbaa lagu bartaa cabdulahi bnu cabbaas baa lagu yihi bima adragta alcilma cilmiga maxaad ku haleesho ku gaadhay dabeedna wuxuu ihi bilisaani sa'uulin wa caquul waxaan ku gaadhay carab su'aal badan iyo qalbi weelayn badan yacnii shaygii ishkaal geliyaba cid baan weydiinayaa asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida markaase ii faa'iidaynayaan bilisaanin sa'uulin wa qalbin caquul waata mujaahid uu yidhi laa yatacallamu alcilma mustaxin walaa mustakbir bukhaari baa ku soo arooriyey saxiixiisa isagoo mucallaqa isagoo mawsuulana waa la soo wariyey xaafid ibn xajar wuxuu odhanayaa sanad saxiixuu ku soo arooray mucallaq majzuumuu bukhaari ku keenay isago ah cilmiga ma barto mustaxin mid xishoodaa walaa mustakbir iyo mid kibraatoonna cilmiga ma barto hadduu qofku xishoonaayo masalu garan waayayaa waa ka xishoonayaa inuu cid weydiiyo waa lagula yaabi doonaa waxaalays odhanaa ninkaa weyne ma garanaya miyaa intaa dabeed muxuu doortay inuu jahli ku baaqi noqdo ida qulta laa adri callamuuka xataa tadri wa in qulta adri sa'aluuka xataa laa tadri dabiicadduna maxay tahayba haddaad tidhaahdo waxa weye waxba garan maayo dee waxbaa lagu baraya waa laguu sheegaya shayga haddaad tiga garan maayo waa saaya saasaa lagu odhanaya dabeedna garashawaagii waad ka bixi haddaad tidhaahdo laakiin waa garanaya sa'aluuka xataa laa tadri way ku weydiinayaan ilaa aad ka garan weydo say ku weydiinayaan weydiinayaan marka dambe ya dee masale khataray ku weydiinayaanoo kaa gedmata hmm. marka shaygii aanu garanayn waa inuu ka gaabsadaa cidda garanaysana waa inuu su'aalaa cidda garanaysana waa inuu weydiiyaa saas aawadeed waxay odhan jireen waxaynay garanayn ma garanayo laa adrii ayay odhan jireen waxaa la soo noqliyaa imaam maalik baa waxaa la weydiiyey sideed iyo afartan mas'alo laba iyo soddon mas'alo ayuu wuxuu ka yidhi laa adri laa adri laa adri laa adri lix iyo toban quruu ka jawaabay siddeed iyo afartan marka saddex meelood loo qaybiyo waa saddex meelood oo min lix iyo toban macnaheedu waxay tahay ulusayn laa adri buu ka yidhi laba dalool su'aalihii la weydiiyey wuxuu ka yidhi ma garanaayo waa laba iyo soddon waa laba meelood oo min lix iyo toban hal meel ayuu ka jawaabo u yidhi waa saa iyo saa ya a'immadii waxay ahaayeen qaar waxa weeye markaa waxaynay hubin aada uga gaabsada wuxuu odhan jiray imaam maalik in nadunnu ilaa dannan wamaa naxnu bimustayqiniin ya saasuu odhan jiray oo markaa uu soo qaadan jiray oo soo iqtibaasi jiray aayadda sababtuu u leeyahayna waxay tahay dee masaa'ishu waxna waa shay mansuus oo cad oo dee markaysaa waxaan yani sariix ah shayna waa shay marka ixtimaalaad leh ama ijtihaad ah marka ashyaada noocaasa ixtimaalaad kale waxay kala dhex taallaa bayna raajixin wa marjuux saasay kala dhex taallaa saas aawodee caalimku markuu yidhahdo adunnu kada adunnu annaha kada waa xukum maatay yidhahdaan qaacidada dannu alcaalimi xukmun ya caalimka dannigiisu waa xukum waayo masaa'isha caynkaasi marka horeba ijtihaadiga ah baa waxay ku dhisan tahay danni bay ku dhisan tahay danni haalib ah. tarjiixa marka wax la kala arjaxayo dee waxaa loo eegayaa wax dannigii miisaan yeela qutbu quwat lmadinna fahiya ladaa tacaarudin ma'inna waxay ku wareegaysaa waxa weeye waa quwatu madinna malihii wax xoojiya inay geestaasi miisaan badan tahay marka tacaarud yimaado waa calaamad ku tusinaysaa yacni markaa weeye in sidaasi marka ay tahay sida saxan yacni sidaas inay tahay warawa albukhaariyu can caaishata ummi almu'miniina qaalat bukhaari wuxuu soo wariyey caaisho ka soo wariyey ummi almu'miniina oo mu'miniinta hooyadood ahaatay qaalat inay tidhi nicma nisaau nisaau lansaar ee haween waxa u wanaagsanaaday haweenka ansaarta ayaa u wanaagsanaaday lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin lam yamnachunna uma diidin alxayaa'u xishoodku an yatafaqahna inay markaa fahmaan fi ddiini diinkooda inay fahmaan oo fiqhi u yeeshaan ee uma diidinoo kama mancin ee waxay ahaayeen qaar diinkoodii baranaya ayay ahaayeen xadiiskana waxa weeye muslim baa saxiixa ku soo wariyey bukhaarina isagoo mucallaqa ayuu soo wariyey xadiiskuna sabab buu lahaa hadalkani sabab buu lahaa caaisha ay tidhi gabadh ansaarta ka mida ah nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxay weydiisay siday xaydka uga maydhanayso markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay yacni siday u maydhanayso ijmaalan ugu tilmaamay yacni firsa mumasaka in yar oo markaa inay soo qaado maro ah ama wax la mida ah ama cudbi ah oo miski iyo wax la mariyey dabaadna markaysa marka waxa meesha ay ku maydho si waxa weeye raa'ixada dhiigga ay u tegsiiso dabaadna markaa isdaahirso markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u ijmaaliyo wuxuu yidhi markaa firsamu masaka soo qaado oo fatataharii biha markaasay tii kayfa atataharu biha su'aal bay ka soo celisay markaasaa nebigu xishooday calayhi asalaatu wasalaam wa kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha nebiguna calayhi salaatu wasalaam gabadh shabad ah oo aan rag dhex gelin oo muxajabad ah oo asturkeedii ku sugan waa ka xishood badnaa ya shabbaddu hadday ragga ah, dhex gasho iyo haddayna dhex gelin waa kala duwan tahay shabad gurigeedaba ayna ka soo bixin oo muxajabad iska ah nebigu waa ka xishood badnaa marka aad buu u xishood badnaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam markaasuu subxaana allah tadahari biha intuu tasbiixsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam buu yidhi yacni markaa isku daahir caaisha waxay tii gabadhii baan kaxeeyey xaggan baan kula gaar noqday markaasaa wuxuu nebigu doonayay calayhi salaatu wasalaam ayaan dabeedna u sharxay gabadhani maxay caayisho u weydiin weyday sida la samaynaayo ila waa qof dumaroo la mida iyaduba xayda oo tahaaro qaadata siday u tahaaro qaadatana nebigay kala kulanta iyadu nebiga ka xishoon mayso waa zawjadiisii caayisha ya qofka dumarina qof dumara inay wax weydiiso dee mida ka xishoonaysa maaha umuuraha weydiiso maxay caynkaa u samaysay waxay u samaysay waxay doonaysay sanad caali ah culuwulisnaad ya nebiga inay kala kulanto calayhi salaatu wasalaam bay rabtaa ya marka halkaas eh, faa'iidadaasaa ku jirta markaasay caaisha waxay tii nicma nisaau nisaau lansaari lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin saasay tii ummu sulaym xadiis kale ummu sulaym baa nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi yaa rasuula allah gabadhu hadday ixtilaamto bimacnaa ay hurdada ku riyooto yacnii waxa markaa uu arkaayo qofka hurdaa oo kale uu ku riyoodo waxay u jeeddaa ixtilaamkii bimacnaa waxa weeye galmo iyo wax la midoo kale uu ku riyooto nebigay weydiinaysaa calayhi salaatu wasalaam maydhi ma saaran tahay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam idaa ra'at ilmaa haa maydh baa saaran waa inay maydhataa hadday biyo aragto yacnii biyihii shahwada hadday aragto waa maydhanaysa markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam zawjadiisii oo markaa la joogtay zawjaadkiisa mid ka mida ayaa waxay tidhi awa taxtalimu nisaa dumarka mayna ixtilaamaan ixtilaam dumarka ka dhaca yaa markaasuu yidhi haa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaa fabima yashbahu halwalad ilmuhu haddaa muxuu gu ekaadaa yani waxay u jeeddaa biyo ka yimaada oo shahwo ah miyay qofka dumari leedahay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo haddaa muxuu ugu ekaadaa ilmuhu haddaynay biyo lahayn ila labada biyayow baa ilmaha laga abuuraa in allaha laa yastaxi min alxaq ilaahay xaqa kama xishoobo xaqa in la caddeeyo rabbi raalli buu ka yihi labada biyeyow min nudfatin amshaajin amshaaj waa maxay qur'aanka waa lagu sheegay akhlaaq waxaa la ysku daray biyihii rag iyo biyihii dumar labadiibaa isku dhafmay ilmuhu markaasuu ka abuurmay markaasuu waxa weeye labada geesoodba ilmuhu waa hiddaystaa xagga hooyada iyo cidday ka soo jeedo iyo xagga aabbaha iyo cidda uu ka soo jeedo haddamale hadda gaaladu waagii hore may ogeyn in dumarku biyo leeyihiin waxay odhan jireen biyo ma laha marka waxay ka mid tahay min alicjaaz alcilmi mucjizaadka nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam alicjaaz alcilmi bay ka mid tahay alicjaaz alcilmi bay ka mid tahay waxyaalaha nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaaya ee faraha badan leh ayay ka mid tahay oo soo gelis waxay tidhi umu salame inay ahayd baan filayaa zawjadii nabiga zawjadiisu calayhi salaatu wasalaam fadaxti nisaa dumarkii waad fadeexaysa waad ceebaysa dumarkii dumarkii waad ceebaysay bay tiri ya marka waxay shaahid u tahay sida dumarka ansaartu ay ugu dadaali jireen diinka inay bartaan oo xushoodku aan u diidin shayga sharciga barashada la baranaayo in laga xushoodo ma aha waa in markaa la bartaa diinka la bartaa wey qofkan su'aasha la xishoonayo ee caalimka aan su'aali karin wuxuu ka xishooday eh, su'aashii oo waad ceeboobi doontaayo ninkaa weyni ama qofkaa weyni ama gabadhaa weyni dee ma garanayso masaladaas baa lays odhan doonaa laakiin muxuu ku raalli noqday inuu garasho waagaa ku baaqi noqdo soomaalidu maxay yidhahdaan nacasnimo hal mar joogtiyo mid mar walba joogta waxa la qaatay mid mar joogta ya dee waxa weeye haddii aanad garanay masaladii inaad ka baxdo baad diyaar u tahay markaad cid weydiiso oo lagaa shaafiyo oo lagu garansiiyo garashawaagii ka baxday wixii ka dambeeye masaladii waad garanaysa ya haddii kale laakiin waxay noqonaysaa jahligii inaad ku baaqi noqoto aad la weynaato ya qisa dariifa waxay soo naqliyaan alimaam annawowi ayaa yaraantiisii markuu ibtidaa'iga ahaay oo cilmiga bilaabay ayuu masalu si qalada u qaatay waa bilow markaa bilow ixtiraamkii in maydhi ka waajibto ayuu arkay dabeedna wuxuu u qaatay marka caloshu qururculayso in ixtiraamka looga jeedo ya waanu xishooday oo wuu yaraa inuu cid weydiiyana waa ka xishooday meeshuu deganaa buuraha golanhay la yidhaahdo ee suuriya ku yaalla ayay ahaydoo nawa halkaa korkeeday ku taallaa buuraha hadda yuhuuddu haysato halkiibaa dabeedna qabowba weeyaan markaa beledku muddo laba bilooda ayuu markastay qururculayso maydhanaya ya cilmigu marka hore waa ku adkaaday baa la yidhi barashada cilmigu markii dambuu xajka tegey xajkii buu ku soo ducaystay biyihii zamzamka soo cabbay ilaahay aad u beriyey markuu xajka ka soo noqdaa cilmigu u furma fahmadina wac aa u dilaacda ya waxay ka mid tahay min adaraa'if wa an yamnacahu irtifaacu mansibihi wa shuhratihi min istifaadati maa laa yacrifuhu waana inayna u diidin waxay ku cadfan tahay halkii horead soo martay anlaa yazaala wadalika anlaa yazaala markaa saasay isugu xidhiidhsantay wadalika anlaa yamnacahu iyo inaan u diidin weeye irtifaacu mansibihi darajadiisu inay korayso wa shuhratihi iyo caannimadiisu inay koraysaa waa inaynay u diidin min istifaadati maa laa yacrifu min istifaadati maa kii inuu ka faa'iidaysto laa yacrifuhu aanu garanayn faqad kaana waxay ahaan jireen kasiirun min asalafi in badan oo salafka ka midii yastafiidu min talaamiidatihi mid ka faa'iidaysta ardaydiisa maa laysa cindahu waxaan agtiisa ku sugnayn inay ardadoydooda ka faa'iidaysan jireen waa masaladii hore uu inoo soo sheegay ayuu haddana eh, si kale u keenay oo dee cilmiga wax kibir la yidhaahdaa cilmigii munaasibu ma aha kibir haddii lala yimaado oo qofku iskorraysiiyo dee cilmigii markaa ma baranayo saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi alardi bihayri alxaq marka waa inuu marka cid walba cilmigii ka faa'iidaystaa marka salafka qaarkood waxay ahaan jireen ardaydooda qaar ka faa'iidaysta ayay ahaan jireen oo masaa'isha qaarkood ka qaata saasay ahaan jireen ama ay mas'alo ku tambiihiyaan laakiin ardayga waxaa laga rabaa markuu tambiihinaayo biadab si aadaabi ku jirto inuu u tambiihiyo yacni markaa inuu yacni sidii sheekh la siman inuu ula niqaasho tan noocaasi aadaabta waa khilaafsantah laakiin waa inuu markaa biadab ugu tambiihiyaa cala sabiili istishkaal ama cala sabiili tambiih ama cala sabiili su'aal ama sheekh armaysaa tahay oo caynkaa caynkaa tahay oo kale qaabkaasoo kale u dhigo yacni kutubta waxa weeye markaa aadaabta ayaa ka warranta oo ku arki kartaan asheekh ibnu cuthaymiinna waa ku sheegayaa muqadimada majmuuca marka uu tacliiqinaayo in qaabka noocaasa uu marka ardaygu samaynaayo yacni marka waa sheegaya marka isagu markuu yani tambiihinayo waa inuu u dhigaa qaab markaysa marka waxaan yani marka ardaynimo waa inuu hadlaa oo biadab ah laakiin isagu marka waxa weeye caalimku ama shiikhu markuu ka faa'iidaysanaayo waa inuu marka qaataa weliba ardayga marka yani markaa naabiqahe yani marka waa inuu yani marka baraarujiya yani tanwiihiya oo fadligiisa uu sheegaa iyo wanaaggiisa wanaaggiisa u sheegay marka midba waxbaa laga rabaa midba waxbaa laga rabaa inuu waxa weeye ardaygii sare isu qaado oo iska dhigo markiisagaa mid yacni kaba sarreeya ama mid la siman yacni waxaweye ma aha caalimkiina inuu sare isu qaado oo markaysaa markaa u kibro oo yacni markaa uu yidhahdo maado kale wax ii sheegi kara yacni ma aha yacni labada marka waxa midna maaha yacni midba wuxuu leeyahay yacni markaa mid waliba ariiqa masalada ku saabsan da'yaraantuna dee naqdi ma aho masaa'isha qaarkood oo saxaabada waaweyn qaarkood garan waayeen ayaa saxaabad da'yari garata waxaa ka mida cabdulahi bnu cabaas wuxuu keeni jiray cumar bnu khataab yacni majliska shuurada oo dee shuyuukh waaweyni culamo waaweyn iyo markaa saxaabo fudalo oo waaweyn oo da'weyni oo beder ka qayb galay oo bedriyiin ahi ay joogaan ayuu soo fadhiisin jiray da'diisuna waa yaray cabdullahi bnu cabbaas markaasaa bacdu saxaaba waxay yidhaahdeen inankan yar maxaad inoogu keenaysaan annaguba inaamo yaryar waa leenahay markaasuu yidhi innahu min xaysu calimtum ya wuxuu ka ahaaday meeshaa garanaysaan yacni waa qaraabadii nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam adif ilaa daalika ducada nebigu u duceeyeyna ku dar allahuma faqihu fi ddiini ha wacallimhu taawiil ilaahu diinka fahansii taawiilkana bar haddamaarata yacni markaa ilaahu diinka fahansii taawiilkana bar waxaana islahaayeen saxaabada caynkaas tidhi dee waxa weeye derajadiisii baa laga kormariyey ee xaqiraad ay xaqirayaan ugama jeedin waayo xaqiraaddu waa dembi xaqiraaddu waa dembi marka saas aawadeed waxay islahaayeen mansiladiisii maa loo daayo iyo maqaamkiisii yacni maqaam ka koreeya la gaadhsiiyey isdhahdeen markaasaa dabeedna maalintii dambe waxa uu sameeyey suuratu nasri aayaadkeedii ayuu akhriyey cumar bnu khaaab ida jaaa nasrullahi walfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirh muraadka looga jeedaa waa maxay almacna almuraad ayuu su'aalay markaasa qaarkood ka gaabsadeen qaarkoodna daahirka aayadda inta ka muuqata ee manduuqa ah ayay sheegeen qaarna waa ka gaabsadeen cabdullahi ibnu cabbaas buu weydiiyey adna maxaad ka odhanaysa markaasu markaasuu wuuhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ajashiisii geeridiisii inay soo dhowaataa loo sheegayaa macnaha waxaa looga tilmaamaya cibaadada farabadso goortaad dhimanaysay baa joogtee ama dhowaatay markaasaa cumarna sidii saxgariyey oo yidhi sidaa uu sheegay waxaan ahayn kama ogin yani saasaanna ku ogaynat marka muxuu sameeyey inuu sheegay fadluhu min xaysu alasl meesha uu ka soo baxay ka yimi fadliga uu leeyahay marka waxa xagga yani marka qaraabanimada nebiga calayhi salaatu wasalaam buu sheegay markii dambena wuxuu baraarujiyey fadluhu min xaysu alcilm xagga cilmiga markaysaga fadliguu leeyahay ayuu baraarujiyey markii su'aashii uu weydiiyey iyaga ay garan waayeen markuu weydiiyey markaa ibnu cabaas uu isagu gartay qaala imaamu nawowiy qad habata fi saxiixi riwaayatu jamaacati min asaxaabati can iltaabiciin alimaamu nawowi waxa uu yidhi qad sabata waa sugnaatay fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaaday riwaayatu jamaacati min asaxaaba jamac saxaabada ka mida werinta ay soo wariyeen can itaabiciina taabiciinta ay ka soo wariyeen warawaa jamaacaatun min ataabiciina can taabici taabiciin waana soo wariyeen kooxo taabiciinta ka midii taabicu taabiciintay ka soo wariyeen wa hada camru bnu shucayb laysa taabiciyan kaasi waa camru bnu shucayb oo taabici ma aha warawaa canhu akaru min sabciina min ataabiciin waxaana ka soo wariyey in ka badan toddobaatan taabiciinta ka ah, ah, in ka badan baa wax ka soo wariyey wa habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday saxiixaynka bukhaari iyo muslim ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qara in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam u akhriyey lam yakun aladiina kafaruu suuraddaasu akhriyey waxaa loo jeeda assuura cala ubay bni kacbin saxaabigii ubay bnu kacbin loodhan jiray ayuu ku akhriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu idhi amaranii allaahu an aqra'a calayk allah wuxuu kugu eh, ayuu i amray inaan kugu akhriyo xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim wa yusamaa hada annawcu waxaa lagu magacaabaa noocan riwaayata alakaabiri can alasaaqir kuwii waaweynaa inay wax ka soo wariyeen kuwii yaryaraa werinteedii ayaa lagu magacaabaa wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya alimaamu nawowi inay saxaabada qaarkood taabiciinta wax ka warin jireen ha yaraato qaliil ha ahaato laakiin way dhacday haaliban saxaabadu saxaabay wax ka warin jireen laakiin min hayri alghaalib waxaa jiri jiray inay bacdu saxaaba ashyaada qaarkood taabiciinta inay ka wariyeen cala sabiili qila walow haba yaraatee inay jirto ayaa la soo qaadanaya jamaacaad taabiciinta ka midna taabici taabiciin bay wax ka wariyeen camr ibnu shucayb taabici ma aha siduu imaamu nawowi u qabo taabici maaha waana looga horreeyey oo naqaash iyo daara qudni iyo ayaa markaa yidhi taabici maaha ee taabicu taabic buu ahaa annaqaash waxau yidhi ilaa labaatan taabici baa wax ka wariyey haddana taabici maahae waa taabicu taabici daara qudni laftiisu inuu daara qudni ahaa baan u malaynaya wuxuu yidhi waan raaraacay oo inay ka badan yihiin baa ii muuqatay labaatan ay ka badan yihiin sheikhu isagu wuxuu gaadhsiiyey toddobaatan in ka badan kole cadadkaasi waa badan yihiin waxaan filayaa inuu tagsiirun looga jeedo cadadku inay intaa ka waabsan yihiin ba ay u badanta waxaana egay tahdiibulkamaalka iyo ruwaadda wax ka warisay camr bnu shucayb waxay noqdeen siddeetan gow ah oo weliba mid uu yidhi in kaana maxfuudan marka wixii wax ka wariyoo dhamme hadday intaa yihiin yacni ma tadqiiqinoo mid walba ma baadhin markaysaa makanbaa taabiciya makanbaa taabic taabiciya labada nuucbana way leeyihin waxa wax ka wariyey haddama aragta marka sidaas aawadeed waxaa ka imanaysa hadduu yidhi toddobaatan in ka badan dee waxa wax ka warin jiray taabiciinunu may ahayne atbaacu taabiciinna way lahaayeen labada noocba waa isku jiriin oo dee qaar taabicu taabiciini waa ku jiraan marka waxa weeye calaa kulli xaal cadad doora ayaa wax ka wariyey ha yeeshee culamada qaarkood waxaabay yidhaahdeen taabicu taabici inuu yahay saxiix ma ahee waa taabici waayo laba saxaabada ka mida ayuu wax ka wariyey waxna ka maqlay waana sida xaafid mizi uu arjaxayo maadaamay sidaas tahay oo laba saxaabi uu wax ka maqlay wuxuu noqonayaa taabici buu noqonaya laakiin masaladu dee asaalatan waxa weeye waa riwaayat lakaabir can ilasaaqiro waxa weeye mihaalkan oo keliya waa mihaalun daliil uma aha ee amhilo kalea dee loo helaya wuxuu soo qaatay haddaba xadiidkan in nabigu calayhi salaatu wasalaam suuradda lam yakun uu ku akhriyey ubay ibnu kacbin dabeedna uu yidhi ilaahay baa i amray inaan kugu akhriyo suuradda inaan kugu akhriyo ilaahay baa i amray ubay ibnu kacbi su'aal buu ku celiyo wuxu uhi wasamaanii miyuu ilaahay ii magacaabay bimaanaa wuxuu kala hubsanayaa maxay ma cid ee saxaabadaada qof saxaabadaada ka mida ku akhri baa lagu yidhi mise ubayi khusuuskiisa ku akhri baa lagu yidhi markaasuu nacam waa ku magacaabay fa bakaa ubay ibnu kacbin waa ooye ubay ibnu kacbin waa ooye waxaa la yidhahdaa oohintaas waa bukaa'u farax waa oohin marka farxadeed yacni farxadda uu ku farxay inuu ilaahay magacaabay oo yidhi marka ku akhri ubayi ku akhri ya taasuu marka waxa weyaan aad iyo aad ugu farxay farxaddii uu dida is haysan kari waayo uu ooyey haddaba xadiiskani xagguu ka khuseeyaa mawduuca yacni waxaa la yaqaannaa iqraaga qiraa'atu calayhiga waxa badan nooca tacallumka looga jeedo laakiin nebigu tacallum uma akhrinayne tacliim buu u marka akhrin inay tahay shabaha ay ku leedahay uun aawadeed bay u soo qaateen xadiiskana imaamu nawowi baa soo qaatay oo muqadimada majmuuca ku soo qaatay laakiin qiraa'ada nebiga ku akhrinaaya ubay waxay ahayd litacliim laa litacallum noocan haddaba waxaa la yidhaahdaa riwaayat lakaabir can alasaakir baa la yidhaahdaa inuu saxaabigu taabiciga wax ka wariyo ama taabicigu taabicu taabici wax ka wariyo ama shiikhu ardaygiisa wax ka wariyo waa riwaayat lakaabir can alasaakir wa an takuuna mulaasamatu lishtiqaala bilcilmi hiya matluubah aadaabta kale laga rabaa waxay tahay an takuuna inay noqoto mulaasamatuhu laazimitaankiisa uu laazimayo hee alishtiqaala mashquulka uu ku mashquulaya bilcilmi cilmiga uu ku mashquulaya hiya maluubahu wuxuu rabo ay noqoto hiya matluubah wuxuu rabo ay noqoto wa ra'sa maalihi ra'sa maalkiisa inay noqoto falaa yashtagilu bigayrihi wax kale ku mashquuli maayo oo cilmigii ka mashquuliya fa in idurra ilaa hayrihi haddii wax kale loo dhibgeliyo oo dani ku kallifto fii waqtin waqti waqhtiyada ka mid a facala dalika alghayra kaa kale wuxuu samaynayaa bacda taxsiili wadiifatihi shaqadiisii markuu xasiliyo dabadeed oo min alcilmi cilmiga ahayd inuu markuu xasiliyo dabadeed ayuu markaa samaynaya wuxuu sheekhu tilmaamaya raximah ullah waa inuu laasimaa inuu cilmigii ku mashquulo oo ay noqotaa mulaasamada uu mashquulka uu cilmiga ku mashquulayaa waxa uu rabe matluubkiisa way noqotaa raasamaalkiisa way noqotaa inuu cilmiga markaa ka shaqo yeesho oo cilmiga ku mashquulo waa inu wax kale ku doorsan haddii kale cilmiga maqaam ka gaadhi maayo waatalahallaabi laba ula can laba shay laskuma wadi karo hadduu qofku doonaayo taajir inuu noqdo maalqabeen oo taajir ah una doonayo caalim inuu noqdo dee niyadu waa qaybsamays waxaana laga yaabaa weliba geesta kale inay u badato laakiin hadday noqoto marka waxaweye muhimmadda uu doonaye ee marka waxaweeye uu ku dadaalaya un cilmiga ay noqoto oo niyaddiisu halkaasun qaabilsan tahay wax daruuro yar ku kaliftay iyo wax la mida mooyaane dee halka caynkaasa waxaa dhici karta cilmigii inuu maqaam ka gaari karo inuu maqaam ka gaari karo marka haddii dani ku kalifto wax kale inuu galo sida kasab xalaal oo kale inuu isku dayo waa inuu wadiifadiisa cilmiga ah markuu xasiliyo dabadeed waa inuu markaa ku mashquulaa ama qadar yar oo dee daruuro ah uu ku kaaftoomaa waa shaykhulalbani raximah ullah markuu yaraa cilmiga ayuu aad iyo aad u jeclaaday kadibna aabbihii bay iskhilaafeen aabbihii wuxuu ahaa sheikh xanafi ah madhabkaa xanafiyana haysta kuna dhegin masjid buu ku tukan jiray xabaala ku aasan yihiin masjidka kaaloy masjidkaa ku tukan abba masku xabaalu leeyahay xabaalahana xadiis baa diidaya in marka waxa weeye marka masjid kale lagu tukado xoogaa waa isku dhaceen masaa'il bay isku khilaafeen isaguna axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii uga muuqday ayuu doonaya inuu qabsado ya sheekhina raximahullah aabbihii ahaana ilahay u naxariistee wuxuu doonaayey madhabka ayuu ku dhigganaa ya madhabka ayuu ku dhigganaa madhabka in la khilaafana ma jeclayn kadib markii dambe ayaa hawshii yaro adkaatay ima an tuwaafiq wa ima an tufaariq inay hago labada mid dooro inaad iwaafaqdo iyo inaad iga tagto door qaado sajiib ah. ima an tuwaafiq wa ima an tufaariq waa soo fakeray wuxuu yidhi markaa waxaan aabba jeclahay si aanan kuu dhibin inaan kaa faariqo si aanan kuu dhibin ya yani ashyaada qaarkood dee ma yeeli karo diin ahaan dee inaynay markaa sax ahayn ayuu qabaa wuxuu siiyey buu ihi wax yar yacnii lacag yaroo shilimo yar ah ayuu isiiyey waa iska tegey buu halkiiban dabeedna markaa waxaan samaystay buu yidhi meel yar baan saacadaha ku samayn jiro farsamada saacadahan aqaanay buui halkaasaan quudka kala soo bixi jiray raashinkaan cunayo dee cilmiga qofka iskama baran karo dee haddaanu quud helin somaali maxay dhahdaan sal laguma fadhiya soor baa lagu fadhiya wadamaarka wuxuu samayn jiray subaxnimadu in yar furi jiray qadar ama laba saacadooda ama wax lamida ayuu meesha furaa meheradda ah markaasuu ka shaqeeyaa kadib waa iska xidhaa qam meeshana waa ugu qoray intaasay furan tahay cilmigiisu iska qabtaa gaadhi ma iibsan karo baaskeel yar baan iibsaday buuri dimashiq buu ku nool yaho waa magaalo caasimadoo de weyn oo kala fog maktabatu daahiriya uu imanayaana dee waad ka fog tahay meesha u degan yahay baskeladii baan soo raacay buuri waagaana markaysaa baskeladaha waddannada qaarkood bay dee aad ugu badnaayeen oo aad loogu isticmaali jire suuriya aad looguma isticmaali jirin jaraa'idkaaba ay qoray buuri sheekh imaamadanu baaskeelad fuushan jariidaddaa lagu qoro kusoo baxda waa sidii buu ku waday intaa yar buu furi jiray wixii kalena markaa wuxuu qaabili jiray cilmigiis maalin iyo habeen inta kale uu cilmiga u go'ay sidaasuu cilmiga ku keenay markii dambe kutubihiisii la daabacay buu ku kaaftoomay yacnii inuu markaa waxaweye kasabka quudkii ka helo shaqadii kalena waa iska dhaafa marka cilmiga qofku markuu u go'o dee waxaweeye waxbuu ka keenayaa laakiin hadday noqoto inuu markaa yacni marba gees waxa weye cilmigii maqaam fiican ka gaari maayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk